dhegtiinna ama lab ha ahaadaan ama dhadig ha ahaadaan ama labeeb ha ahaadaane ayuu ilaahay idiin dardaarmayaa in masaalixdooda adduunye iyo aakhiraba ee a ku dadaashaan oo aa waxbartaan oo adaabisaan fartaanna daacada ilaahay lidakari labkii wuxuu yeelanayaa marka dhaxalka la yimaado mithlu xadil unsayeyn laba haweena intay qaadanayaan ayuu ninkuna qaadanayaa fa rasuul rasuulu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu u diray cid ilaa camihimaa labada hablood adeerkood oy sacad walaalo ahaayeen waxaanu ku yidhi anacdi ibnatay sacad labada hablood ee uu sacad dhalay waxaad siisaa athulusayn xoolihii oo saddex meelood loo qaybiyey laba meelood wa ummahumaa athumun hooyadoodna waxaad siinaysaa siddeed meeloodoo meel ahaan wamaa baqiya wixii soo hadhana fa huwa laka adiga ayaa iska leh baaqigii iska soo celi sidaana xoolaha u qaybi haddaynu masalada dhisno oyna caadi u dhisno waxaanu sacad wuxuu ka tegey haweenadiisii iyo laba hablood oo uu dhalay iyo walaalkii haweenedu waxay qaadanaysaa thumun labada bintana waxay qaadanayaan thulusaan thulusaanku wuxuu u qormanayaa itiniin calaa talaata laba la hoos dhigay saddex thumunkuna waa waaxid calaa tamaaniya sideed hal ka sarreeyo akuna wuxuu noqonayaa isagu baaqi sugi oo baaqiga ayuu qaadanayaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi alxuqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliawlaa rajulin dakar faraa'idda dadkii lahaa siiya wixii ka soo hadhana ninka lab ee ugu dhow ayaa la siinayaa humunka waaxid calaa tamaaniya wey sideed baa hooseeya itniin calaa talaatana saddex baa hooseeya sideed iyo saddex ee waxaa la odhanayaa dhubsane ugu yarahay wadaagaan hala soo saaro waxay wadaagaan afar iyo labaatan saddexumaa lagu dhufanaya sideed ama waxaynu odhan karaa masale kasta oo fariida oo thumun iyo thulusayn ay ku kulmaan ama thulus afar iyo labaatan unbaa laga dhisayaa saddexduma sideedda lagu dhufanayaa waa afar iyo labaatan xoolihii afar iyo labaatan meelood baa loo qaybinaya afar iyo labaatan meelood markii loo qaybiyo afar iyo labaatanka humunkoodu sawjadii baa qaadanaysaa afar iyo labaatan sideed u qaybi waa saddex saddex meelood ayay xoolihii qaadatay sawjadii markii xoole afar iyo labaatan loo qaybiyey saddex meelood bay sawjid qaaday afar iyo labaatankii haddana waxaynu u qaybinaynaa huluseynkii afar iyo labaatan markii saddex loo qaybiyo waa sideed itiniinka saddexda dul saarana ku dhufo lix iyo toban labadii habloodna lix iyo toban bay isku qaadanayaan mid walibana waxay qaadanaysaa sideed lix iyo toban iyo saddex isu geed sagaal iyo toban sagaal iyo tobankaa afar iyo labaatanka ka go ilan iyagaa in sagaal iyo tobankaasaa dadkii helifararkaha uu helay shan baa soo hadhay shantaana waxaa la siinayaa maydka walaalkii oo hablahana adeeru ah xoolihiisaasi markaa loo qaybsaday wa ruwiya waxaa kaloo lagu wariyey inay aayaddu ku soo degtay annaha iyadu aayaddu nasalad inay ku soo degtay fiishaani sha'ni cabdiraxmaan bni thaabit cabdiraxmaan ibni thaabit inay ku soo degtay akhii xasaan ashaacir xasaan walaalkii ahaa xasaanka gabayaaga ahaa maanta waa dhintay wa taraka wuxuu ka tegay imra'atan haweenay yuqaalu lahaa la odhan jiray oo lagu magacaabi jiray uma kuja ayaa la odhan jiray wa taraka waxaanu ka tegey khamsa akhawaatin shan hablood oo ay walaalayeen fa jaa'a waxaa yimi alwarasatu dad waraso ah oo wax dhexal joojinayay meydkaa dhintay ayaa yimi oo min arijaali raga yaakhuduuna oo qaadanaya almaal xoolihii qaadanayay fa shakad waxay u cabatay ummu kuja ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam nebiga ayaa u cabatay fa nasalad waxaa soo degtay aayatulmawaariid wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayhim waxaa kaloo la wariyey inay aayaddanu ay ku soo degtay cabdiraxmaan bni thaabit markii uu geeriyooday oo uu ka tegey haweenay magaceeda la odhan jiray kuja kitaabku wuxuu qorayaa kuxa ayuu qorayaa waana khalad laakiin kuja ayaa saxa sida tafsiiru dabari majalladii saddexaad lix boqol iyo toddobiyo toban ayaad ka eegi doontaa anigu daabacaddan ka eegay sidoo kale tafsiiru qurdubi majalada saddexaad lix iyo konton safxadda ah ayaad yana ka eegi internetka laftiisa haddaad geliso wuxuu kuu soo dhigayaa xadiiskii iyo isagoo sharaxaaya ayuu kuusoo dhigayaa marka umukuxam ah waa umukuja weeyaan kaafka oo la goday iyo jiimka oo shadan iyo ta marbuuda ah waxaanu ka tegay shan hablood oo ay walaal ahaayeen fa jaa'a alwarasa dad warasa ah baa yimi oo raga yakhuduuna almaal xoolihii qaatay fa shakad waxay u cabatay umu kuja ila nabiyi sala allahu alay slm nebiga fa nasalat aayat lmawaaris baa soo degtay rawaahu ibnu jariir wa ayamaa kaana haddaba siday doontaba ha noqotee aayaddu sidaa hore iyo sidan dambe kii la arkabaha ku soo degtee nasalad waxay ku soo degtay uun bisababi xirmaani nisaa haweenkii oo loo diiday sababtooda min almiiraati dhaxalka loo diiday uun ayay kusoo degtay allahu aclam maa yustafaadu min alaayaati almawaariid aayaadkii mawaariidkaaynu soo dhaafnay wixii laga faa'iideysanayo caam ahaan ee lagala soo baxaayo axkaam albaniin walbanaat inamada iyo hablaha axkaamta ay qaadanayaan awalan qowluhu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi aayaadka dhexdooda lidakari labkii waxaa u sugan mithlu xadil unhayeyn laba dhadig dheefta ay qaadanayaan ayaa u sugan turshidu waxay tilmaamaysaa aayaddu oo ayna tusaysaa ila alaxkaami alaatiya axkaamta soo socota kow idaa khallafa hadduu ka tago almeytu meyid iyo almeytu oo ya-da la shee la reebo labadaba way jirtaa dakaran waaxidan lab qura hadduu ka tago wa unthaa waaxida faqad iyo inan keliya ama dhadi keliya hadduu ka tago iqtasama almaal xoolihii ayay qaybsanayaan baynahumaa dhexdooda lidakari labkii waxaa la siinayaa oo uu qaadanayaa sahmaani laba qoriin walilunhaa gabadhina waxay qaadanaysaa iyo tii dhadigay sahmun waaxidun qori keliya wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayh waxaanu ka fahanay aayaddan haddii ruuxa geeriyooday uu ka tago nin iyo gabadh buu ka tegey inan iyo inan buu ka tegay tusaale ahaan ikhtasama almaal xoolihii bay qaybsanayaan inankiina laba qoru qaadanayaa inantiina qori bay qaadanaysaa tusaale ahaan waxaan leoa ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegay inan iyo inan uu dhalay inankii laba madax baa la xisaabinayaa inantiina madax keliya xoolihii saddex meelood baa loogu qaybinayaa inanku laba qori qaadanayaa inantiina qori bay qaadanaysaa idaa kaana alwaratha haddii ay yihiin dadkan warasada ay uu meydku ka tegay jamcan min adukuur walinaas koox raga iyo dumarba ah fa innahum iyagu yarisuuna almaal xoolihii way dhexlayaan oo waxay u dhexlayaan lidakari labkii waxaa la siinayaa nicful unthaa inta inantu ee qaadanayso labalaabkeed tusaale ahaan ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegey saddex inanu dhalay iyo laba hablood oo uu dhalay inankii laba madax baynu xisaabina haddaba saddex inanoo min laba madax waa imisa lih labadii habloodna u geed sideed weeye xoolihii sideed meelood unu qaybiyo lix meelood saddexdii inaan isku sii labada kalena labadii hablood kala sii oo inan walba laba madax xisaabi inantiina madaxun xisaabi idaa kaana alwarasatu warasadu meydku ka tegay haddii ay yihiin jamcan kooxoo min adukuuri raga iyo walinaas dumara fa innahum iyagu yarisuuna almaal xoolihii waa dhexlayaan lidakari baanay u dhexlayaan ninka lab ee ninka waxaa la siinayaa dicful unthaa labanlaabka dhadiga ayaa la siinayaa idaa wujida maca alawlaad qodobka kale ee aynu aayaadka ama aayaddan aynu ka fahanay waxaa ka mid a idaa wujida haddii ay la joogaan maca alawlaadi awlaaddan uu meydku ka tegay haddii ay la joogaan asxaabu furuud dad faral wax ku qaadanaya dadka faralka wax ku qaataa afar toban ruux weeyaan waa afar nin iyo toban haweena afar tobankaa mid ka mid a ayaa awlaaddii meydku uu dhalay ee uu ka tegey la jooga ka sawjayni waa sidii labadii lamaano oo kale ama sawjaa la joogta ama sawj awil abaweyni labadii waalid hooyadii aabihii mid ahaan baa la jooga fa inanaa inaku nucdii waxaynu siinaynaa asxaab alfuruud dadkan fararka wax ku qaadanayaa awalan marka hore iyaganu wax siinana uma dabadeetana maa tabaqaa wixii soo hadha naqsimu waxaanu u qaybinaynaa humaaga bayna alawlaadi caruurta ayaynu u qaybinaynaa lidakarina waynu ugu qaybinaynaa labkii waxaynu siinaynaa midla xadul unhayeyn laba dhadig intii ay qaadanayeen waxleeya sheekhu raxmatullaahi calayhim ruux baa dhintay waxa uu ka tegey carruur uu dhalay carruurtaa balaan ka soo qaadnay inan iyo inan haweene weeyaan waxay ka tegtay odaygeedii tusaale ahaan iyo inan iyo inan ay dhashay odaygeedu rubac buu qaadanayaa liwujuudi farcilwaaris faracan waariskee jooga awgeed ayaa u qaadanayaa inankiiyo inantina baaqigii soo hadhay ayay qaybsanayaanoo lidakari midli xadil unhayeyn bay u qaybsanayaan masalada markaynu isno waxaanu leenahay wax ehlu faral ah sawjkuunbaa ku jira rubciisii ayaa la siinayaa masalada afar baa laga dhisayaa xooli afar meelood baa loo qaybinayaa qori waxaa la siinayaa sawjkii maxaa soo hadhay saddex saddexdiina waxaa la kala siinayaa oo loo qaybinayaa inankii iyo inantii inankii oo laba madax ahaa iyo inantii oo madax ahayd saddexdii laba qori ka sii inanka qorina inanta sii xoolisaasi ku dhammaanaya idaa wujida haddii ay la joogaan haddii la helo macal awlaadi awlaadda la jirkooda asxaabu furuudin dadkii fararka wax ku qaadanayay qaar ka mida ka sawjayni sidii labadii lamaane mid ka mid a labadu ma wada joogi karaan ama sawjuunbaa meesha joogta ama sawjuunbaa jooga oo kolba ka jooga magana ka kalunbaa dhintay awil abaweyni labadii waalid oo aabbihii iyo hooyadii mid ahaantoodba carruurtii la jooga waaye fa innanaa innaku nucdii waxaynu siinaynaa asxaabalfuruud dadka ahlu ahlufararka ah baynu waxoodii siinaynaa sida aynu sawjka baarta u siina waxay siin uma dabadeetana maa tabaqaa wixii soo hadhaa naqsimu waxaanuu qaybinaynaa hu maaga bayna alawlaada carruurtaynuu qaybinaynaa lidakari labkii waxaynu siinanaanaa mislu xadi unhayeyn idaa taraka almayitu meydka hadduu ka tago waa ibnan waaxidan faqad inan keliyuu ka teg mayit iyo meyd baynu labadaba waa la akhriyayaa oo culammada qaar baa kala saaraa luuqadda oo yidhi mayitun macnihiisu waxa weeyaan ruuxa nool ee dhiman doona innaka meyitun wa innahum meyituun waaya qolna waxay yidhahdaa mee waa isku mid uun oo meyitun iyo meytun waa isku mid labadood ruux baa dhintay wuxuu ka tegay inan keliya fa innahu isagu ya'khudu wuxuu qaadanayaa kulla almaal xoolihii oo dhan buu wada qaadanayaa wa haadaa sidaa weeye xukunku wain kaanat al aaya aayaddu haba ahaato lam tanusa midaan caddayn calayhi sidaa iyo xukunkaa saraaxatan si saraaxo caddaana aan yaabanaanoo caddaynaynin ilaa laakiin annana inaku nastajiicu waxaynu awoodnaa oo aynu karaynaa idraakahu inaynu ka fahno min majmuuci aayatayni isugeynta labada aayadood labada aayadood oo kale ah fa inna qowluhu tacaala hadalka ilaahay u yidhi subxaanahu wa tacaala lidakari mitlu xadul unsayeyn hadalka ilaahay uu yidhi labki wuxuu qaadanayaa laba dumara wuxuu ay qaadanayeen yadullu wuxuu ku tusinayaa calaa anna nasiiba dakar nasiibka labku mitlu xadul unhayeyn ayaa aayadda ku tusinaysaa wa qowluhu tacaala hadalka ilaahay uu yidhi wain kaanad waaxidatan wain kaanad haddii ay tahay ruuxu dumar ahaa ee meydka dhexlaya waaxidatan mid keliya falaha nisfu xoolihii barh bay leedahay fayalsamu waxaa ka dhalanayaa min majmuuci laayatayni isugeynta labadan aayadood aayaddaa ku tusinaysa lidakari mitla xadul unsayeyn iyo aayaddan dambeba marka la isku daro waxaa ka dhalanaya anna nasiiba alibn nasiibka inanku idan farada markuu keli noqdo jamiiculmaal inuu noqonaayo macnuhu waxa weeyaan wuxuu leeyahay sheekhu ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegay inan keliya inankaasu xoolihii oo dhan isagaa iska wada qaadanaya haddaba xukunka noocaas ahi aayadda kuma cadda laakiin xukunku waa caynkaa wahaadaa sidaa weeyaan arrinku wain kaanat il aaya aayaddu haba ahaato lam tanusa midaan caddayn calayhi sidaa saraaxatan si cadba ayaanaanu caddaynin be haddana xukunku caynkaa weeye ilaa laakiine annana inaku nastadiicu waxaynu awoodnaa idraakahu inaynu ka faano aynu kala soo hale ka haleelnay min majmuuca alaayatayn labadan aayadood markii la isku daray ayaynu arrinkaa kala soo baxnay waxa weeyaan inanku wuxuu qaadanayaa walaashi intay qaadanayso labalaabkeed haddaba haddii iyadu ay leedahay nis markii ay keli ahayd isaguna wuxuu qaadanayaa marku uu keli yahay dee labanlaabkeediiyo xoolihii uu isku wada darsanaya uu wada qaadanaya mar haddii iyadoo keli ahba xoolihii ay bar qaadanayso inankuna uu labanlaab lahaa isaguna de uu wada qaadanaya weyna barhkaa iyo iyo barhkii kaleba de isku darsanaya qodobka kale aynu aayaddan ka fahanay waxa weeyaan baqiya waxaa hadhay xukmu awlaadulbaniin awlaadu sulbigu baynu ka soo hadlaynay awlaadulbaniin baqiya waxaa hadhay xukmu awlaadulibni awlaadulibnigii ayaa hadhay wahaa-ulaa'i kuwaasu yaquumuuna waxay istaagayaan maqaamu alawlaad awlaadu sulbiga maqaamkoodii ayay istaagayaan idaa cudimuu marka la waayo awlaadu sulbiga marka la waayo wuxuu leeyahy sheekhu ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey tusaale ahaan ibn alibni ama bint alibni ayuu ka tegey awlaadulbaniin unbuu ka tegey rag iyo dumarkii la arkaba ha noqdaane xukunkoodu waxay noqonayaan awlaadu sulbiga xukunkoodii oo kalun weeyaan wa haa-ulaa'i kuwaasu yaquumuuna waxay istaagayaan awlaadulibnigu ama rag ha noqdaan ama dumare maqaama alawlaad maqaama alawlaad usulbi awlaad usulbiga maqaamkoodii ayay istaagayaan idaa cudima marka la waayo oo waladu sulbi marka la waayo waladul ibnigii ayuu mahalkiisiisa soo taagaya oo xukunkii uu qaadanayo waladu sulbigu iyo waladka uu meydku tooska u dhalay ayuunbuu qaadanayaa xukunkiisa waladul ibniguna daalika kaasuna wuxuu ahaa lianna qowluhu tacaala hadalkii ilaahay uu yidhi yuusiikum allahu fii awlaadikum hadalkaa ilaahay uu sidaa yidhi yatanaawal wuxuu qaadanayaa al alawlaadu sulbiyiin awlaadda sulbiga ah iyo wa awlaadulibni labadaba wuu qaadanayaa oo fii awlaadukum taasu macnaa waa kuwa toos u dhasheen iyo kuwa dhasheen kuway sii dhaleenba oo inamadii ah mahmaa nasalu inkastay hoosu daadegaan ijmaac oo sida al-umma sidaa weeyaan xukmul abaweyn waxaa kaleynu aayaadka ka fahmanaa oo aynu ka qaadannay waynu kala soo baxanaa xukmu alabaweyn labada waalid ee meydka dhalay hooyadii iyo aabbihii weeyaani qowluhu tacaala hadalkii ilaahay uu yidhi waliabaweyhi likulli waaxidin minhuma asudus waliabaweyhi ruuxii geeriyooday labiyo dhadigkii la arkaba ha noqda ee weliabaweyhi labadiisii waalid hooyadiiyo aabbihii waxaa u sugan likulli min waaxidin mid kasta oo minhumaa iyaga ka midaba assudus sudus xoolihiioo lix meelood loo qaybiyey meel ahaan baa u sugan weli abaweyhi maydkan dhintay labadiisii waalid likulli waaxidin minhumaa mid kasta oo la arka oo aabbihiiya iyo hooyadiiba ah macnii hooyaduna gooniy sudus u leeday aabbuhuna goonihuu sudus u leeyey ee labadoodoo wada jira sudusla ma aha likulli waaxidin minhumaa sudus mimaa kiibay ka qaadanayaan suduska taraka uu ka tegay meydku in kaana haddii lahu uu leeyahay waladun walad haddii uu dhalay oo waladul sulbi iyo waladul ibni kii la arkaba ha noqdee fa in lam yakun lahu haddii aanu lahayn meydku waladun waladba haddii aanu lahayn oo aanu waxba dhalin iyo wuxuu sii dhalay waxay dhaleen aanay jooginba wa warisahu oo ay dhexlayaan abawaahu hooyadiiyo aabbihiioo keliya ayaa dhexlaya faliummihi hooyadii waxaa la siinaya athulus xoolihiioo saddex meelood loo qaybiyey meel ahaan baa la siinaya labadii meeloodoo kale soo hadhayna ayaddu way ka aamustay aabbihii baa la siinaya fa in kaana lahu hadduu leeyahay meydkan dhintay ikhwatun haddii uu walaala leeyaho oo walaaladii ay joogaan rag iyo dumar oo wada jooga ama rag sooca ama dumar sooca kii la arkaba ha noqdaane fali faliummihi hooyadii waxay qaadanaysaa assudus suduska ayay hooyadii qaadanaysaa baaqigiina aabihii baa la siinaya wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayhi turshidu waxayna tusinaysaa aayaddani ila alaxkaam alaatiya axkaamtan soo socota kow al ab waalum aabbaha iyo hooyadu ya'khudu wuxuu qaadanayaa kullu waaxidin minhumaa mid kasta oo labadooda ka midi ah, assudusa xoolihii lix meelood loo qaybiya meel bay qaadanayaan idaa kaana lilmeyd meydka hadduu leeyahay farcun waarisun farac waariso hadduu meydku leeyahy idaa kaana hadduu u sugmay limeyd meydka haddii uu leeyahay farcun farac haddii uu leeyahay faracaasoo sulbiya ama waladulibniya oo waarisun weliba farac wax dhexlayaa farcaan waxba dhexlayn maya farcaan waxba dhexlahayni isagu hooyo aabba midnaba ma riixayo oo suduskii ma geynaayo tusaale ahaan waxa weeyaan farca aan waxba dhexlahayni farcu khayru waarisku ruux baa dhinto wuxuu ka tegay inankiisiioo dilay ama inankiisii oo gaalaba ama inankiisiioo addoonahoo dee cid kale addoonsanasaba saddexdaa inaan midna waxba dhaxli maayo marka hooyadii aabbihi midnaba ma riixayaan waayo qodobka kale idaa lam yakun macal abaweyni axadu min alawlaad idaa lam yakun haddii aanu ahayn macal abaweyni hooyadiiyo aabbaha la jirkooda axadun ruuxoo min al awlaadiya awlaaddii cid kala joogtaaba ma jirto oo mayd ka dhintay waxba kamuu tegin oo cid uu dhalay ma jirto fa ina alumma hooyadu tarisu waxay dhexlaysaa thuluthul maal xoolihiioo saddex saddex meelood loo qaybiyey meel ahaan bay hooyadu qaadanaysaa walbaaqi baaqigii soo hadhayna wa huwa athuluthaan waxa weeyaan labadii meeloodoo kale eh yarisuhu waxa dhexlaya al ab oo ayaa dhexlaya wadaalika kaasina bimafhuumi laaya waa sida aayadda laga fahmayo li'annahu maxaa yeelay dakara ilaahay wuxuu sheegay nasiiba alum nasiibkii hooyada ayuu sheegay wa huwa thulus thulus weeyaane oo ilaahay baa yidhi faliumhi athulus wa warisahu oo uu dhexlayaan abawaahu labadiisii waalid faliummihi hooyadii athulus baale ilahay baa saa u sheegay wa sakata ilaah wuu ka aamusay can al abbi aabbihiina fadalla wuxuu ku tusinayaa dabeetana aamusitaanka ah hooyadiina thulus layidhi aabbihiina aan waxba loo sheegin anal baaqi baaqigii soo hadhay mar haddii hooyo uun thulus looga sheegay nasiibahu inuu nasiibkiisii yahay ayay ku tusinaysaa wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullahi caleyh ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegay hooyadii iyo aabihii wax awlaada uu meydkani uu dhalayna ma jirto fa ina alummata risu thulusul maal hooyadu waxay dhexlaysaa xoolihii oo saddex meelood loo qaybiyey meel ahaan wal baaqi baaqigii soo hadhayna markay meel qaadatay labaa soo hadhay wahuwa thulusaan thulusaan weeyaani waa itina calaa talaata xisaab ahaan u qormanaya yarisahu waxa dhexlaya al-abbo aabbihii wadaalika kaasuna bimafhuumi aaya waa sida aayadda laga fahmayo weeyaan li'annahu maxaa yeelay dakara wuxuu ilaah sheegay nasiiba alum nasiibkii hooyada ayuu sheegay wa huwa hulus hulus weeyaanu faliumhi hulus buu yidhi wasakata waanu ka aamusay can ilabbi aabbiina wuu ka aamusayoo ilaan waa kii markii hore ilaah yidhi fa in lam yakun lahu waladun haddii aanu meydku weladba aanu lahayn oo wawarisahu ay dhexlayaan hu meydkii abawaahu hooyadii aabbihii oo keliya ay dhexlayaan hee faliummihi hooyadii athulus ayay qaadanaysaa aabihiina markaa ma sheegin fadalla markaa waxay ku tusinaysaa aayaddu ama arrinkaasu calaa ana albaaqi baaqigii nasiibuhu nasiibkiisa inuu yahay qodobka kale idaa wujida maca alabaweyni ikhwatun haddii ay la joogaan idaa wujida haddii ay la joogaan maca abaweyni labada waalid aabihii iyo hooyadii ikhwatun ikhwa ayaa la joogta itnaani iyo fa actar laba iyo wax ka badana laba iyo wax ka badana fa ina alumma hooyadu tarisu waxay dhexlaysaa sudusulmaal xoolihiioo lix meelood loo qaybiye meel ahaan ayay hooyadu dhexlaysaa walbaaqi baaqigiina oo ah khamsatu asdaasin lilab xoolihiioo lix meelood loo qaybiye shan meelood ahaan aabbihii baa dhexlaya oo qaadanaya wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah qodobka kale aynu ka fahmanay aayadda kala soo baxanaa waxa weeye ruux baa geeriyoodo wuxuu ka tegay hooyadii iyo aabbihii iyo walaaladii fa in kaana lahu ikhwatun ayaa aayadda ku cad fa in kaana lahu hadduu meydku leeyahay ikhwatun walaalo ay hadduu leeyahay walaalahaasu ama waa rag sooca ah, ama waa dumar sooca ah, sida saxaaxa ah ama waa isku jirkooda laakiin mucaad radia allaahu canhu isagu wuxuu yidhi fa in kaana lahu ikhwa ikhwadaasu waa ragun ama waa raggiyo dumar isku jira laakiin dumar sooca ah, lafdigaa laguma jamciyo hooyana ma riixayaan laakiin sida saxiixa waa sidaa hore hooye waxay qaadanaysaa fa ina alum hooyadu waxay qaadanaysaa tarisa waxay dhexlaysaa oo ay qaadanaysaa sudsulmaal ayay qaadanaysaa walbaaqi baaqigiina oo ah khamsatu asdaas xoolihiiyo lix meelood loo qaybiyey shan meelood ahaan lil abbi aabbi baa qaadanaya walaysa uma sugnaa lilikhwati ikhwadii aw il akhawaat ama hablihiiba shay-un shay aslanba ma lahaa li-anna li'anna alabba aabaha ayaa yaxjubuhum xijaabaya haddaynu masalada ku noqonno ruux baa geeriyooday waxa uu ka tegey aabbihii iyo hooyadii iyo saddex inan ama saddex hablood ama saddex isku jira oo inamiyo hablaba ah ayaa uu ka tegey ruuxaas wax elfaralo waxaa jooga hooyo hooyana waxay qaadanaysaa sudus waxaanay ku qaadatay liwujuudu jamci min alikhwa ikhwadaa joogta darteed bay ku qaadanaysaa oo hooyo akh keligii ama ukhto keligii ma riixayso oo thuluskii kama kaxaynayso hooyo markeeda hore hulus bay leeday markaanu meydku waxba ka tegin saynu sheegnay jamcu min alikhwana aanay joogin laakiin haddii jamcu min alikhwa ay joogaan weladba yaanu joogin uu meydku dhalayee hooye sudus bay qaadanaysaa marka waxaan leenahay aslu masaluhu waxa weeyaan suduska ay hooyadu qaadatay hooseeyihiisa ayaa oo sita ah ayaa xoole laga dhisaya xooli lix meelood unu qaybi qori waxaa qaadanayso hooyo maxaa soo hadhay shan baa soo hadhay marka shantaa weeyaan shanta uu sheekhu uu leeyahay khamsatu asdaas lil ab xooliyo lix meelood loo qeybiye meel ahaan hooyaa qaadatay waxaa soo hadhay dee shan meelood shantaa meelood ayaa khamsatu asdaasa aabba ayaa la siinaya ikhwaduna way iska tegayaan idaa wujida hadday la joogaan macal macalaba weyni labada waalid hooye aabbihii ikhwatun ikhwo isnaani waa laba iyo fa wixii ka badan laba wixii ka badan fa ina alumma hooyadu tarisu waxay dhexlaysay qaadanaysaa sulsul maal bay qaadanaysaa walbaaqi baaqigiina oo khamsatu asdaasina lilabbi aabbi baa la siinayaa walaysa lilikhwati ikhwadii uma sugnaa aw ilakhawaati shay-un shay male aslanba lianna alaba aabuhu yaxjubuhum wuu xijaabayaayo wuu dirayaa fa in qiila haddii la yidhi haddii la yidhaahdo fa in qiila haddii la yidhaahdo malxikmatu waa maxay xikmadda laga leeyahay fii xajbi ummihim xijaabitaanka ay xijaabeen hooyadood min athulus thuluskii ay ka xijaabeen oo ila sudus sudus ay geeyeen maca annahum iyagoo weliba ikhwadu laa yarasuuna aan waxba qaadanahaynin waxba dhexlahaynin waa maxay xikmadda laga leeyahy haddii la yidhi aljawaab jawaabtu waxay noqonaysaa ana alxikmata xikmaddu wallahu aclam ilaahay baa garanaaye ana alab aabbuhu yeli isagaa dabaraaya nikaaxahum guurkooda ikhwadii isagaa dabarayo oo dee u guurinaaya haddii aanay waxba faraa ku hayn wanafaqa isaga ayaa dabaraaya biilkii calayhim iyaga la siinayana isagaa dabaraaya duuna ummihim hooyadood maya oo hooyadood arrinkii kama qayb qaadanayso oo iyada waxba laguma le inay iyadu iska doonto mooyaane li'annahum maxaa yeelay awlaaduhu de waa ubadkiisii weeyaan ikhwadanu aabbaha oo isagaa dee dabaraaya eh, wuxuu leeyahy sheekhu haddii la yidhaahdo hooyo sudus bay qaadanaysaa oo ikhwadii baa riixday iyagana waxba heli maayaan xikmadda laga leeyahay waa maxay iyaguna waxba aan helahaynin ayba haddana hooyadii inteedii yareed waxastigayaan macnaheedu waxa weeye iyo xikmadda laga leeyay ana alabba aabbuhu yali nikaaxuhum isagaa tawalliyaaya oo dabbaraaya dee guurkoodii oo haddii aanay waxba haysan dee aabbihiibaa u wada guurinaaya oo xoolihiisii uga guurinaaya nafaqat calayhim biilkoodiina isagaa tawalliyaaya duuna ummihim hooyadood maya wahum iyaguna liannahum maxaa yeelay iyagu awlaaduhu dhowo awlaaddiisii wa hum iyaguna ikhwatulmeyd dee meydka walaalihii weeye fa kaanad waxay tay xaajatuhu baahidiisu uu u qabo aabbuhu ilalmaali xoolaha akhara mid ka badan min xaajati alummi baahida ay hooyadu u qabto xoolaha allatii taasoo laa tukallafu aan lagu kallifahaynin hooyadaasoon lagu ijbaarayn bishayin sheelo mina nafaqati biilah aan lagu ijbaarahaynin le sheekh hooyo markeedii hore ee aanu meydkanu awlaad ka tegin fulus ayay qaadanaysa way lahayd haddii aanay joogin meesha ikhwo ikhwa haddii ay ku soo biirto waa la eegayaayo laba iyo wixii ka badan hadday yihiin hooyo suduskii ayay geynayaan sudus bay hooyo geynayaan suduskii way ka riixayaano sudus ayay geynayaan hadduu aabba laftii joogana hooyo sidaa ay u galeen unbay u galayaan laakiin dhaxalkii waxba kuma leh aabbihii baana qaadanaya intii laga xijaabay iyo intiisiiba ayaa qaadanaya addaynu muqadamu alwasiya daynku waa laga horraysiinayaa cala alwasiyati dardaaranka waa laga horraysiinayaa qowluhu tacaala waxyaabaha kale aynu kala soo baxana aayaadka waxaa ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi dadkii ehlu faralka ahaa waxay qaadanayaan faralkoodii min bacdi wasiyati dardaaran dabadii yuu uu dardaarmay ruuxaa dhintay biha ee wasiyadaa aw daynin ama bacda dayn dayn dabadeed markii labadaa laga bixiyo ayuu qaadanayaan dadkii ehlu faralka ahaa iyo dadkii dhaxalka isu soo taagayay markii intaa laga bixiyo dardaarankii iyo dayntii ayubay qaadanayaan ظاahir اlaayat اlkariima daahirka ka muuqda aayaddan yadullu wuxuu ku tusinayaa calaa ana alwasiya dardaaranku muqadamatun calaa ana alwasiyata dardaaranku muqadamatun in laga horreysiinayo cala dayni deynta in laga horreysiinayo maca ana alamra iyadoo haddana arrinku bilcagsi cagsiga uu yahayo oo ilaa daynta la bixiyo aan wax kale la bixinahaynin wahuwa waxa weeye ana dayn daynku yuqadam waa la horraysiiyaa fa tuqdaa waa la bixinayaa duyuunulmeyd meydka daymihiisi baa la bixinayaa uma dabadeetna marka la dhammeeyo dayntii meydka lagu lahaa tunafadu waxaa la fulinayaa oo la bixinayaa wasiyatuhu dardaarankiisii wahaakadaa sidaa ayuu qadaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna sidaa ayuu xukumay wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah dayinku muqadama cala alwasiya daynka waa laga horraysiinayaa dardaarankii walow aayadda haba ku caddaato in dardaaranka uu horreeyo oo daynku uu dambeeyee daahirka aayadda sida ka muuqda waxa weeye calaa ana alwasiya muqadamatun cala dayn dayntii baa laga horreysiiyey maca ana alamra weliba isagoo amarku iyo arrinkuna uu yahay bilcagsi oo daynka la horraysiinayo wa huwa cagsiguna ana dayna dayntu ayaa yuqadamu la horreysiinayaa fa waa la bixinayaa duyuunu lmeyd dayntii uu meydku lahaa ee lagu lahaa ayaa la bixinayaa dayntii meydka lagu lahaa uma dabadeetan tunafadu waxaa la oofinayaa oo la fulinaya oo la bixinayaa wasiyatuhu dardaarankiisii baa la bixinayaa wahaakadaa sidaa ayuu qadaa rasuulu llahi sala allau alayh wasalam dardaaranku wuxuu leeyahay shuruud kow shuruuddiisa waxaa ka mid ah dardaarankan waa inuu ahaadaa hulus xoolihii oo saddex meelood loo qeybiye meel ahaan iyo wixii ka yar waa inuu ahaadaa meydkii dhintay wuxuu dardaarmay xoolihiisa saddex meelood marka loo qaybiye meel ahaan waa la bixinaya ama wuxuu dardaarmay xoolihiisa oo saddex meelood loo qaybiyey wax ka yar buu dardaarmay meel ahaan wax ka yar ayuu dardaarmay afar meeloodoo meel ahaan shan meeloodoo meel ahaan lix meeloodoo meel ahaan sidaa ayuu dardaarmay kaana waa la bixinaya laakiin wixii ka badan culammadu waxay yidhaahdeen dadka warasada ah ayaa inay ijaaseeyaan iyo in kale la eegayaa hadday ogolaadaanay yidhaahdaan hala bixiyana waa la bixinaya haddii kale waa la joojinayaa shardiga labaad ee ay wasiyadu leedahay waxa weeyaan likayri waaris dadkan wax dhaxal joojinaya dhaxalka iyagu wax kulaba cid aan ahayn waa in loo dardaarmo laakiin falaa wasiyata liwaaris kuwan iyagu wax dhaxlaya waxba loo dardaarmi maayo shardiga saddexaad ee uu dardaarinku leeyahy waxa weeye limubaaxin hayra muxarama shay mubaaxa oon xaaraan ahayn waa inuu waxan laysu ysu dardaarmaye ee la siinayo qofka qaabka loo bixinaayo iyo dardaaranka sida looga saarayo xoolaha culammadu ilaa toddoba dariiqo ayay ku keenaan ilaa toddoba dariiqo ayay ku keenaan khulaasada kitaabka la yidhaahdo ayaad ka eegi doontaa sabxadda toddobiyo soddon ruwiya can cali radia allahu canhu cali bn abi daalib waxaa laga wariyey annahu isagu qaalay inuu yidhi innakum idinku lataqra'uuna waxaa akhriyaysaan haadihi alaaya aayaddan ayaa akhriyaysaan min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn aayaddaasa akhriyaysaan wa ina rasuulallaahi sala allahu alay slm rasuulkii ilaahayna qada wuu bixiyey bidayni dayntii wuu bixiyey qabla alwasiya intaan dardaarankii la bixinna dayntii wuu bixiyey wejilxigba hadaba xigmadda ku jirta ee ilaahay subxaana wa tacaala uu dardaaranka uu u soo horraysiiyey iyadoo daynta marka bixinta ay noqoto dayntii la bixinaayo oo meydkii hadduu ruuxu yidhaahdo yaan layga aasi ilaa dayntaydii la siiyo xaq buu u leeyay ilaa dayntii la bixiyo dardaarankii lama bixinaayo haddaba kala horraysiintan xikmadda ku jirtaa waa maxay walacalla xikma waxaa laga yaabaa xikmaddu fii hada taqdiim kala horraysiintan ilaahay subxaana wa uu uusan u kala horreysiiyeen xigmadda ku jirta inay tahay anna dayna daynku haabitun daynku wuxuu ku sugan yahay fii dimmati lmudiin ruuxan qaamaysan dushiisa iyo dimadiisa ayuu ku sugmay qabla alwafaat intaanu dhiman ayaa dee dayntan lagu lahaa wa bacdaha iyo kadibba dee dayntii waa lagu lahaa ruuxan dhintay walahu dayinku wuxuu leeyihi madaalibun cid daba oo daba joogta oo dee raadsanaysa ayuu leeyihi oo min qibali naas xagga dadka ayuu ku leeyahi oo dayinka dee ciddii ka maqnayd ayaa dabagelaysa wa huwa daa'in waa kii qaanta sheeganaye yudaalibu wuxuu ka doonayaa kan qaanta sheeganayaa bihi daynkii alwarasata warasadii ka doonayaa yudaalibu wuu ka doonayaa ruuxa qaanta sheeganaya bihi deynkii alwarasata dadkii warasada ahaa ayuu ka doonayaa wa yulaaxiquhum waanu daba jebinayaado dee mar ka hadhi maaye waxayga dhiga buu leeyahy xataa ilaa iyo yadfacu lahu ay siiyaan xaqahu xaqiisi ilaa ay siiyaan bikhilaafi alwasiya wasiyada iyada maya fa innahaa iyadu tabarucun waa tabaruc maxdun barax tiran weeye wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullahi caleyh xikmadda waxaa laga yaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu usoo horreysiiyey min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn uu dayntii wasiyadii uu wasiyada usoo horreysiiyey iyadoo daynta xagga bixin markay noqoto lagu horreysiinaayo waxa weeyaan daynku wuxuu ku sugmay ruuxan dee daymaysagu guudkiisa ku sugmay intii aanu dhiman iyo kadibba dee waa lagu lahaa daynkuna markiisa horeba dee waa xaq qof ka maqanoo dee qofkuu ka maqnaa ayaa raadsanaya oo doonanaya ama qabrigaa ku dul qabsado yaan layga aasin ha yidhaahdo ama si kaleba ha u doonee yudaalibu bihi waxaa dalbaaya daynkii ruuxii daayinka ahaa ee qaanta sheeganayaa dalbaya alwarasa dadka warasada ahaa ayuu ka dalbaya wayulaaxiquhum waa haleelayaayo dee kama hadhayo waa daba jebinayaa wixiisibuu ka raadsanayaa waa qaanabaya waa dul taagnaanayaa har iyo habeen xataa yadfacuu lahu xaqahu ilaa xaqiisa ay siiyaan bikhilaafi alwasiya wasiyada iyada maya fa innahaa iyadu tabaruc waa wax iska tabaruc qofku hor ilaahay uu iska geysto oo aanu cidnaba u qabsanahaynin oo aanu cidnaba daba jebinahayninoo cidnaba aanu ka larhkaa usoo qabsanahaynin maxdun oo barax tiran weeyaan haddii la siiyana de waa arkaya waa xaqu leeya waa odhan karaa dee waa lay dardaarmay ha lay siiyo laakiin cid uu ku qaanamo oo uu u haystaa dee ma jirto oo meydka dee waxba kuma lahayn oo wax ilaahay dartii uu u siiyey uunbay hayd walaysa hunaaka halkaa ma jiro manmad walaysa ma aha hunaaka halkaa man ruux yudaalibu ka dalbaya bihaa iyada wasiyadii min albashari basharka cid ka dalbaysa oo dabagelaysa dee ma jirto falianlaa yatahaawanu annaasu haddaba dadku si aanay u fudaydsan fii amriha arrinkeedu si aanay u fudaydsan oo aanay u yaraysan dardaaranka oo watashuxa oo aanay ugu bakaylin nufuusu lwarasa dadka warasada ah nufuustooda iyo naftoodu biaadaa'ihaa bixinteeda ay dardaarankii bixinayaan si aanay uga bakhaylin oo aanay odhan de cid idin haysataa ma jirte hanaha bixinina aanay u odhan ayuu qadamaha allahu ayuu ilaahay u horraysiiyey tabaaraka wa tacaala fii dikri xagga sheegitaanka ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ugu horraysiiyey fatanabbah baraarug waxaa kalaynu ka faa'iidaysanaynaa aayaadka qowluhu tacaala aabaa'ukum wa abnaa'ukum aabbayaashiin iyo abnaadiinna laa tadruuna garan maysaan ayuhum koodii aqrabu lakum idindhow nafcan fii haadihi alaaya aayaddan alkariima ee suuban waxaa ku sugan ishaaratun tilmaam baa ku sugan ilaa ana allaha tabaaraka wa tacaala inuu ilaahay qad tawallaa uu qabtay qismatu lmawaariis qaybinta dhaxalka binafsihi isagu inuu qabtay ayaa ku sugan ishaaratun ishaare iyo tilmaam baa ku sugan ilaa ana allaha tabaaraka wa tacaala inuu ilaahay qad tawallaa uu tawaliyo oo uu qabtay bismat almawaariid qaybintii dhaxalka binafsihi isagu inuu qabtay oo aanu cidna aanu u dirin walam yatrukhaa ugama tegin haa qismadii mawaariiska liaxadin ruuxna oo min khalqihi khalqigiisa ka mid a ugama tegin lianna albashar maxaa yeelay basharku mahmaa araaduu inkasta oo ay doonaan an yuxaqiqu alcadaala inay cadaaladda xaqiijiyaan fa innahum iyagu lan yabluquuhaa gaadhi maayaan haa cadaaladii ma gaadhayaan aw yasiluu ma gaadhayaan ilayhaa cadaaladii calaa wajhi lakmal sidii kaamilka ahayd uma gaadhayaan wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullahi caleyh aayaddaa waxa ku cad idinku garamaysaan buu ilaahay yidhi cidda idiin dhow abnaadiinna iyo aabbayaashiin ee ilaahay baa garanaya sida nafcigu idinku jiro ilaahay baana subxaana wa tacaala hawshaa qabtay oo dhammaystiray nebina uma dirin cid kalena hadalkeed baddaa walam yatrukha ugama tegin liaxadin qofna oo min khalqihi uunkiisa ka midna ugama tegin oo ma odhan hawshaa qabo oo qaybi lianna albashara basharku mahmaa inkastoo araadu ay doonaan yuxaqiqu lcadaala inay cadaalad xaqiijiyaan oy dadaalaan oy silaahdaan bal sidaa xaqiiqadaa gaadha fa innahum iyagu lan yabluquuha gaadhi maayaan cadaaladda ma gaadhayaan aw yasiluu ilayhaa ama uma gaadhayaan calaa wajhi lakmal sida dhammayska tirnayd uma gaadhayaan hadday gaadhaanna sidii dhammayska tirnayd uma gaadhayaan walan yastadiicuu mana awoodayaan an ya-tuu inay la yimaadaan bimidli haadihi alqisma qaybintan oo kale alcaadila ee cadaaladda sidan ilaahay subxaanahu watacaala uu wax u qaybiyey cid wax u qaybinaysaa oo sidaa u gaadhaysaa u dhammaystiraysaa ma jirto cid walba raalligelinaysaa li'annahum maxaa yeelay iyagu yajhaluuna waxay moogan yihiin amra alaabaa iyo walabnaa arrinka aabbayaasha iyo abnaada ayay moogan yihiin oo aanay garan haynin walaa yacrifuuna garan maayaan ayuhum koodii aqrabu lahum u dhow nafcan xagga waxtarka ka u dhowna ma garanayaan ma aabbaha kuu nafcilow mise ibnigaaga ayaa kuu nafcilow midnaba garan maayaan ama allaahu ilaahay miyaa jallad qudratuhu weynaanta qudradiisiiyo fa huwa alxakiimu alcaliim waa ilaaha farta suuban leh ee cilmiga badan weeyaan alladii kaasoo qasama qaybiyey facadala oo cadaalad sameeyey wa acdaa oo siiyey qof walba xaqiisii fa ardaa oo raalligeliyey waman axsanu min allaahi xukman liqowmin yuuqinuun waman axsanu yaa ka wanaagsan min allaahi ilaahay xukman xukn ahaan yaa uga wanaagsan liqowmin yuuqiniin qoladii yaqiininaysa ee yaqiinsanaysa iyo uga wanaagsan khaamisan waxaa kalayna aayaadka ka fahmanaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad walakum waxaa idin sugmay oo alleedii ragow nisfu maa taraka barka iyo kala barhka wixii ay ka tageen aswaajukum haweenkiinu in lam yakun lahunna in lam yakun haddii aanu u sugnayn lahunna haweenkii waladu awlaadda haddii aanay lahayn ama laba ahaadaan ama dhidig ha ahaadaan ama waladu sulbi ha ahaadaan ama waladul ibni ha ahaadaan ama awlaadulbaniin ha noqdaane dumarkii a qabteen haddii aanay awlaad lahayn xoolihii ay ka tegeen markay geeriyoodaan kala barh baa leedin ragow fa in kaana hadduu u sugmay lahunna haweenka hadday leeyihiin waladun walad haddii ay leeyihiin weladkaas ama sulbi ha ahaado ama waladulcibni marka waladulbinti isagu waxba ma dhexlayo waa dawilarxaam marka mar walba waxaynu leenahay waa waladu sulbi ama waladulcibni markaynu dhexalka taagannahay laakiin waladulbinti dawilarxaamka ayuu soo gelayaa xagga dambe waa dadka qaraabada una ugu dambayso xagga dambe insha allahu inoogu iman doontaa ama ha noqdo ilmahaasu ee haweenidu ay leedahay mid meher ku dhashay ama mid aan ku dhalan ku doonaba ha noqdeen yacnii mar hadday ilmo ay dhashay uun ay leedahay fa in kaana lahunna hadday haweenku leeyihiin walad uun siday doonaanba ilmahaasu ilaahay subxaana wa tacaala ha ku siiye-e falakum arubcu waxaad leedihiin rubc ayaa leedihin falakum waxaa idin sugnaaday arubcu xoolihii afar meelood loo qaybiyey meel ahaan ayaa leediin oo mimaa kii ka mida taragna ay ka tegeen min bacdi wasiyatin ayaana qaadanaysaan faralkiina dardaaran dabadii yuusiina ay dardaarmayaan bihaa dardaaranka aw dayni aw ba min bacdi dayni dayn dabadeed walahunna waxaa u sugmay haweenkii alrubcu rubuc bay qaadanayaan hoolii afar meelood loo qabay meel ahaan bay qaadanayaan mimaa kii taragtum a ka tagteen in lam yakun lakum haddii aan idinku aydaan lahayn waladun wax awlaadaba haddaynaan idinku aydaan dhalin ama ha noqdo waladu sulbi ama waladul libni ha noqdee waladu sina ma gaadhaayo isagu oo ma haleelaayo aabbihii loogu abtiri maayo eh, khilaaf ulum hooyada waa loo waa magaranaysaa hooyada waa dhaxlaya laakiin aabihii ma dhaxlayo in lam yakun lakum haddii aan idin sugnayn lakum idinka waladun wax walada awlaadba haddaydaan ka tegin ragow xoolihii a ka tagteen dumarkiinu afar meelood marka loo qaybay meel bay qaadanayaan fa in kaana lakum laakiin haddii aad leedihiin waladun walad haddii aad leedihiin oo walad dhasheen sulbiya ama waladul ibniya falahunna haweenkii aad qabteen waxay qaadanayaan athumun xooliyo sideed meelood loo qaybay meel bay qaadanayaan mimaa kiibay ka qaadanayaan sideed daloolkaa taragtumaad ka tagteen min bacdi wasiyatina way qaadanayaan dardaaran dabadii tuusuuna aad dardaaranteen bihaa aw daynin ama dayn dabadeed wadaxat waxay caddaysay haadihi ilaaya aayadan alkariima waxay caddaysay xukmu sawjayn xukunka labada sawjayn ay qaadanayaan ee ay leeyihiin wa bayanat waxay caddaysay anna likullin mid kasta oo ka mid a mina sawji aw sawja ninka iyo gabadhabaa xaalayni xaalatayni laba xaaladood inay leeyihiin sawjkuna laba xaaladood buu wax ku qaatay marna nis buu qaatay marna ruba sawjaduna labay leedahay xaaladood kolla waxay qaadatay ruba kolla thumun bay qaadatay xukmu sawj xukmu sawj idaa maata sawjatu idaa maatad haddii ay dhimato assawjatu haweenaydii baa geeriyootay walam tukhallif kamanay tegin farcan waarisan farac waarisa oo iyada dhexlaaya kamay tegin laakiin khayra waarisku waynu soo tilmaanayoo hadduu khayra waaris yahay kaas isagu wujuudkiisu waa kal cadam ina nasiiba sawj nasiibka sawjku annisfu nis weeyaan ruux geeriyooday ama haweene baa geeriyootay waxay ka tagtay odaygeedii cid kale kamay tegin xoolihii markii loo qaybiyo laba meelood barh buu qaadanaya barhka kale sidii la odhanaayo insha allahu waynu tegi doonaa qodobka labaad idaa maatat sawja haweenaydii baa geeriyootay waqad khallafat iyadoo ka tagtay farcan waarisan farac waarisa bay ka tagtay fa ina nasiiba sawj nasiibka sawjku arubuc rubuc weeyaan ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegey inan ay dhashay ama inan ay dhashay ama iyagoo wada jira iyo sawjkeedii sawjku wuxuu qaadanayaa un xoolihii afar meelood loo qaybiya meel wixii soo hadhayna waxaa qaadanaya caruurtan ay sawjadu ay ka tagtay xukmu sawja aw sawjaad xukunka ay sawjadu ama sawjaadku ay qaadan ay yeelanayaan idaa maata sawju sawjku hadduu dhinto walam yukhallif oo aanu ka tegin farcan waarisa farac waarisa fa ina nasiiba sawja nasiibka sawjadu aw sawjaati arubuc rubuc weeyaan idaa maata sawju haddii uu sawjku uu geeriyoodo qodobka labaad waqad kaana waqad khallafa oo wa kaana uu yahay qad khallafa mid ka tegay farcan waarisan fa ina nasiiba sawja aw sawjaad ahumu weyn oo leeyahy sheekhu caleyh raxmat ullah nin baa geeriyooday sawj walam yukhallif farca waarisan farca waarisana kama tegin fa ina nasiiba sawja haweenaydiisii hadday mid keliya ahayd aw sawjaad ama dhowr dumara haddii ay ahaayeen way afar ugu badantay alrubuc xoolihii afar meelood loo qaybiyey meel bay qaadanayaan ninkii markuu dhintay waxdada uu ka tegay ma jiro haweene quruu ka tegay ama saddex dumara ama laba dumara ama afar dumara intii ka joogtaba xoolihii inta afar meelood loo qaybiya meeshaa ayuunbay qaadanaysaa hadday mid keliyatay hadday laba yihiine kaasun bay wada leeyihiin haddii ay saddex yihiin ama afar yihiinna bay wada leeyihin lama odhanaya mid walba rubc bay gooni u leedahay idaa maata sawju haddii uu ninku dhinto oo wakaana kaana qad khallafa oo uu ka tegay farcan waarisana uu ka tegay fa ina nasiiba sawja u sawjaad haweenaydii suman bay qaadanaysaa ninkan geeriyooda wuxuu ka tegay inan ama inan waladu sulbiya ama waladulibniya ama isku jira ayuu ka tegay oo labadoodu dhan sawjadii keliya ahayd iyo haddii ay ka badan yihinba xoolihii sideed meeloonta loo qabiya meeshaa ayuunbay qaadanayaan meel wax kale loogu dari maayo wa bilmuqaaranati markaynu iska rab dhigno bayna axwaali sawjayni labada sawjayn xaaladahooda sawjka iyo sawjada najidu lqur'aana alkariim qur-aanka kariimka waxaynu helaynaa oo yajcalu yajcalu inuu u yeelayo nasiiba dakar labka nasiibkiisii inuu ka yeelay daa'iman nicfa alunhaa labalaabkaas tadhadig buu ka yeelay oo ninku markuu niska helay haweeneeduna ruuc bay helaysaa masalan markii la yidhi sawjadu awlaad ma laha nisku ninku wuxuu qaadanayaa nis markii la yidhi ninku awlaad ma lahana sawjadu waxay qaadanaysaa rubuc markaa nis iyo rubcna barh bay siiyiinoo mar walba ninka ayaa labanlaabaa marka la yidhi haddii sawjadu ay awlaad leedahay sawjku wuxuu qaadanayaa rubuc haddii uu sawjku leeyahay awlaadna sawjadu waxay qaadanaysaa thumun rubuca iyo thumunkaasna barh bay isu yihiin najadu lqur'aan alkariim qur-aanka kariimka in helena oo yajcalu ka yeelaya oo ka yeelay nasiiba dakar nasiibka uu labku qaadanaya daa'imanba dicfa al unthaa dhadiga intuu helayo labalaabkii waa lixikmatin oo allatii taasoo wadaxnaaha aynu soo caddaynay fiimaa sabaqa cinda raddi markii aynu radinaynay ee aynu bushinaynay calaa shubhati acdaa'idiin shubhadii iyo tashwiishkii ay la yimaadeen een acdaada diintu ay la yimaadeen wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullahi calayh ruuxan geeriyooday ama waa sawj ama waa sawju sawjku wuxuu ka helayaa labanlaabka intii sawjaddu ay xoolihiisa ka helayso oo markii uu helay ninku nis ama sawjku markuu nis helay haweeneeduna waxay helaysaa rubc markuu isagu rubc helayna sumun bay iyana helaysaa badh baana isu yihiin labada xaalaba halkan culammadu bilmunaasaba waxay hoos keenaan n lama arag oo ma jirto sawj iyo sawjo masale ku wada kulma oo isugu yimaada n waayo waa laba ruux oo isqaba markuu mid dhinto ka baa meesha lagu arkayaa haddii la yidhaahdo ruux geeriyooday waxaanu ka tegay sawj markaba waxa ku cad inay sawja geeriyootay haddii la ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegey dadkaaya oo nooca ah iyo noocaa kale ah iyo sawjana markaba waxaa kuwa cad inuu sawj geeriyooday masale qura iskuguma imanayaan lama odhanaya ruux baa dhinto wuxuu ka tegey sawj iyo sawjo ilaa masale culammadu ay sheegaan oo yidhaahdaan masalatu lmalfuufa bay yidhaahdaan ruux baa dhintay inta la duuduubay oo kafan lagu duubay duubaba halkaa la dhigay nin baa yimi kuwaan dacoonaya waa gabadhaydii ruux dumar ayana timi oo waxay tidhi maydka halkan yaallaa waa ninkaygii awlaaddaana wuu iga dhalay markhaatigaana waanu haystaa isna saasi leeg ayuu isna soo oogtay maragyada ah masaladaasoo culammadu ay sheegaan mooyaane halkaa haynoogu joogto وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته